بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan kusoo jirnay alqowl baab اlqowl fi akhbaar الأxaad aan kusoo dhex jirnay wuxuu yihi sheekhu faslun wuxuu rabaa faslka inuu kaga hadla sheekhu masأalo qawaacid الfiqhiya looga hadlay oo la yihahdo cumuum اlbalwa macnaha mima tamusu الxaaja wالdaruura cumuum اlbalwa qawaacid الfiqhiya lagu daraaseeyo usuuliyiintuna ay wax ka taabtaan taasu maxaa la halkan kaga hadlay wuxuu u baahdayna waxaa weye inuu halkan geliyo maadaama khabarulaaxaad laga hadlayo khabarulaaxaad ma lagu sugi karaa waxa ay ummadoo dhan baahi iyo dan iyo xaajo u qabto taas halkan loo saasa loo keen lakin asalka masaladu waxaa weeye qawaacid alfiqiya waa lagu daraadsan oo looga hadlaa wuxuuna yihi faslu wayajibu waa waajibayaa alcamalu ku camalfal bihi bilkhabari laaxaad lagu camalfal ayaa waajibaysa fii shaygii tacumu ay camimayso wada gaaraysa bihi asagaba albalwa ee alxaaja xaajada iyo danta maasada ah shayga gaaraysa marka shayga qof walba u baahan yahay oo anagu u baahano adigu ubaahanta heelu baahan qof walba u baahan yahay shayga noocaasa khabarul axad hadduu ku yimaado waa lagu sugahayaa tusaale ahaanoo kale hadii la yihahdo tusaale haddii la yidhaahdo matagu waa nijaaso oo xadiis ku yimaado mataguna uu yahay guri walba caruur iyo ilmo yaryaru ay joogaan oo haweenka ay ku matagahayaan dadka waaweyna haddee mararka qaarkood ay matagahayaan oo qandha xanuun iyo iska jiro xadiiska noocaasa ma lagu sugi karaa inuu matagu nijaaso yahay lannu matagi nijaasadiisa waaa ubaahan waa shay u baahan yihiin wey inay xukunkiisa ogaadaan ummadoo dhan tusaalaha garta me tusaalo kale xoolaha hilibkooda la cuno ama yaanba la cuna xataa qaarkaan kuwaan xataa la cunin ididkooda tusaale ahaan qofka dameer wata oo maanta o dhan ama fuulahayo ama kaxaysanahayo ama u taabanahayo dhididkiisu ma nijaasa mise waa daahir xoolaha kale rati baad wataa eh, waxaad wataa faras baad wataa eh, dibi baad wataa xoolahaas watay dhididkooda iyo qoyaankoodu ma nijaasa mise waa daahir hadduu yimaado xadiis sugaayo inay daahiriin ama nijaasa tahay dhinac rabta oo u dhigay ma lagu sug kara xukunkaa tusaalaha looga jeeda ujeedooyinka laga labisala taawo laakiin masaaisha aan sheegay xukunkooda kutub fiq waad ka raadinaysaa wayajibu waa waajibaya way alcamalu ku camalfal bihi lagu camalfalo bihi bilkhabar axad lagu camalfalo fii maa shaygii tacumu ay wada gaarayso weeye ee tamusu bihi asagaba albalwa xaajada iyo dantu i xaaje maasa loo qabo ummadoo dhan cumuumul umma ay u baahan tahay cumuumul axwaal loo baahan yahay shayga noocaasa khabar axad waa lagu suukaraawe iyo wa fiima shayba waa lagu suukaraawe khabarlu axad waa lagu camalfalayaa laa tacumu laa tacumu bihi lbalwaw shayan ummaddoona uma wada baahnayn oo khaasa oo qof khaas baahan u baahan yahana khabar axaad waa lagu sugi karaa bimacnaa duuduubka waxaa weeye khabarul axaad oo axaadiista axaadka shayga ummaddoona u baahan tana xukun ana waa lagu sugi karaa xukunka uu qof ama daa'ifo ama jamaaca ama shaksi u baahanya waa lagu sugi kara kala qaad ma lagu wa qaala asxaabu abi xaniifa waxay dhaheen raximahullah allah u naxariistee laa yajuusu ma banaana alcamalu bihi in lagu camal falo oo lagu dhaqmo laa yajuusu alcamalu bihi bikhabar axad weeye fii shaygii tacumu maxaa la yihaa tashmalu ay maxaa la wada gaaraysa bihi asagaba albalwa ee alxaaja maxaa la yihaa danta iyo xaajadii daruuradu shayga wada gaaraysa in lagu sugo ma banaana oo sababtu maxay tahay cilladu maxay tahy maxaa ku diideen waxaan ku diidnay dheh shayga noocaana ummaddoodhan u wada baahan tahay waxaa weeye qof mutawaatir waa in ku yimaado xadiis mutawaatirka baabkeedi waxaana laguma suul karo shay ummadoo dhan ay baahi u qabtay hal raawi inuu weriyo laba raawi inuu weriyo wa macquul maa waxay dhaheen tusaale ahaan mataga hadday ummadoo dhan ay haweeney walba u baahan tahay caruurta yararka matagooda madaahir baa loo baahan yahay waa ummadoo dhan waa inay weriso xadiista noocaas wey laakiin hal haweeney hadday weriso ama hal nin u weriyo laa naqbal lanno shaygan waa shay ummadoo dhan u baahan tahay adi keligaas lagugu sheego waa in wareegta la soo saaro la socda matag waa nijaaso ama waa daahir wareegta waa inay soo baxdo ummadoo dhan u wada gaaro laakiin shay ummaddan u baahan tahay keligaa warinaya laa naqbal baydan mutawaatir baa loo baahan yahay warkooda marka war jira ma laa yajuusu bay dhahaan asxaabu ah, abu xaniifa alcamalu bihi bilkhabar ilaxaad weeye fii maa shaygii wey tacumu ay caam yeelayso wada shamlinaysa biha asagaba albalwa xaajada iyo danta ummaddu ay u wada baahan tahay waxaa la yihahdaa suurtagal ma ahay dhaheen in uu wariyo khabar axaad ku sugnaada suurtagal maaha tawaatir waa in la helo wuxuu ku yiri shiraasi wdaliilu daliilkay xujadii garta kutusaysa waxaa wey burhaantu calىa fasaadi dalika midka faasidnimadiisa baailnimadiisa oo ah laa yajuusu alcamalu bihi fima taxumu bihi اlbalwa mutawaatir baa loo shardiya ay dhaheen anahu xukmu sharciyin buu ku yidhi horta hawsha waa xukmun sharciyun wey waa xukun harci o xukun sharciyana aaxaadna waa lagu sugaa mutawaatirna waa lagu sugaa waadna ogashiin wey war hawshaad ma ogashiin xanaafay ma ogashiin khabar aaxaada xukun in lagu sugo ma ogashiin ha waa ogolnahay wey wa hada xukmu sharciyun waan kala qaadayna mutawaatir baan kala qaadayna waxaas xagga u tuuraan hada xukmun sharciy hada xukmun sharciy lagu kala tego xukunkan sharcigaahoo maxaa leeyahy yasuuqu ee yajuusu maxaa leeya bannaan tahay wey yasuuqu macnaha ay cuntamayso wey cuntamayso af soomaali hadii la yidha laakiin markii la yidha carabi loo bedelo yasuuq bimacnaa yajuus wey ay bannaan tahay fiih dhexdiis ay ku bannaan yahay in lagu ijtihaado waxaa weeye xukunka fiimaa tacumu bihi lbalwa waa xukun sharciya oyna bannaan tahay in lagu ijtihaado ijtihaad waliba lagu sugo oo bimacnaa maxay tahay wadaad intaad u timaadaad tira wadaado bal masaladaa ka waran matagu ma daahir ma mise waa nijaaso xoolaha dhididkooda iyo candhuuftooda iyo dhareerkooda ma nijaasa mise waa daahir xoolaha hilibkooda la cuno kaadidooda ma nijaasa mise waa daahir wadaad baad u imaanaysaa wadaadku adinadu fiirinahaya waa rogrogahaya hameen waxbaarahaya fadgu kuu dhibahaya go-aan wuxuu ku leeyahay xoolaha hilibkooda la cuno kaadidooda iyo digadooda waa daahir wax dhibana male hadday ku taabato kugu faniinto aad tukanaysaa halo u socdaysaa fadwaaba ka banaan wey marka agee jooga abar nab mamed ala sl agee jooga <laughs> joogma jiro marka waxaa weye anahu xukmun sharciyin weeye ee fima tacumu bihi اbalwa xukmun harciyin waa xukun sharciya oo shareecadii diinta laga qaadanayo iyo maxaa la yihahda ay banaantay yajuusu ay banaantahay fihi dhexdiisa alijtihaadu in lagu ijtihaado culimmadu ay ka fadwoodaan ayaaba banaan wey fajaaza waa banaanaatay waa banaanaaday ibaatu ibaat اxukmi weye in lagu sugo xukm ma fima tacumu bihi balwa la socad fajaasa waxaa banaanaaday baatuhu ee baatu fima tacumu bihi balwa xukunkiisa in lagu sugo damirka ukka u celinaysaa bikhabari waaid khabar waaxida in lagu sugo ayaa banaan qiyaasan anagoo qiyaas qaadan naquulu daalika way qiyaasan anagoo qiyaas qaadanayna calaa ma shay anagoo qiyaas qaadanayna la tacumu aysan caam yeelin biha isagaba albalwa xaajadii dunta aysan wada caam yeelin anagoo qiyaas qaadanayna asna waa banaan tahay war ma ogoshihiin weeye khabar aaxaad in lagu sugo xukn laa taxumu bihi اbalwa ma ogoshiin baa haaba waa ogolnay dheh wa haada xukm bay kana waa xukmo ah, labada xukm maxaa udhexeeya fii ma taxumu bihi balwa oo dantii xaajadii baahida loo qaba ay badan tahay waxaa weeye xukun sharciya weeye waa lagu sugahayaa wey sida loogu sugahayo xukunka maxaa lay hal qof iyo laba ay u baahan yihin ummadda loo isma loo baahnayo waa khabar laxaad in lagu sugaba ad ogolaydeen waxaa la yihahdaa waa banaan tahay w wax dhiba udheeey m marka fajaaza waa banaanaaday ibaatu wa ibaatu xukmi fima tacumu bihi balwa waa banaanaaday wey bikhabari waaxid hal khabar in lagu sugo qiyaasan anagoo qiyaas qaadanayna weeye calaa ma shay anagoo qiyaas qaadanayna xukun laa tacumu aysan wada caam yeelin bihi asagaba albalwa xaajada iyo danta iyo baahida daruurada aysan wada gaaraynin kaa anagoo qiyaas qaadanayna isna waa banaan yahay waqaala asxaabu eh, faslun cafwan ta marka xukunkaas marka wuxuu shiraasi ugu baahday oo halkan u keenay in lagu yihahdo khabar aaxaad ummadoo dhan waxaa weye shayga u baahan tahay iyo hal qof midku u baahanya iskusiaa loogu sughaya abu xaniifa asxaabtiisa warkay la yimaadeenna waxba daliila malow ayagana laftigooda waa isbushiyeen ayaga laftigooda intaanan ka tegin laftigooda howlo waaweyn oo fiima tacumu bihi balwa ayay waxay ku sugeen maraasiil iyo fadway ku sugeen hal tusaale tusaale haddaan ka soo qaadano waxay dhaheen qofka asagoo salaada ku jira hadduu qoslo waxay dhaheen horta salaaddu waa buraysaa kow labo weysadun waa buraysaa waxaa la yidhaahda weysadu maxaa la yidhaahdaa markii bannaanka aan jooga anoo weyse qaba haddaan qoslo weysadu ma iga jabaysaa maya bay dhaheen waxa la marka salaada ku jira maxay tahay maxaa jabiyey marka maxaa soo kordhay wax soo kordhay noo sheega weliba xadiis maxaa la yidhaha mursal ah ayay ku sugeen xadiis maxaa la mursal ah oon maaa laya ayagu de mursalkan xujayahay oo noo iman doon haddu sheegi doono sheekhu bay ku sugan wey marka waxaa leeya markii maxaa leeya banaanka la joogay markii salaadda lagu jiro maxaa u dhexeeya waxaa weeye qof walba xog in la markii la qoslo weysadu jabayso waa fii maa tacumu bihi balwa marka waxaa loo baahan yahay mutawaatir inaad keentaan ma haynay deen haddiidnana maxaa ku jabiseen wey horta iska tagale marka marka waa isbaranbarin wey ayib waxaa kaloo maxaa la yidhaha dee nebiidkaa ka mid a ah, nebiidka waxaa yidhahan asagana nebiidka biyaha timirtiia lagu darayo timir xoogaa lagu qoosho guduutay markaad safartayba ku weysiisan kartaa markaad tahay muqiimna kuma weysan kartid mal farq baa le bayn eh, eh, safar maxaa la yihahdaa waliqaama maxaa udhexeeya in lagu kala duwo daliilkeena waxba waa keeni waaya marka ayaga laftooda isbaraamari faslu wayajuusu maxaa wayuqbalu waa la aqbalahaya wayuqbalu khabaru axaad wey khabaru axaadka waa la aqbalaya wa in khaalafa haba khilaafo weeyi oo ha hardiyo alqiyaasa qiyaasu halkan muxuu shiraasir waa inuu ku yihahdo khabaru axaad la soco oo saxiix hadda waxa laga hadlayo iyo qiyaas hadday isku dhacaan oo ismucaaradaan qiyaaskaa la hormari waa la hormarinaya khabarulaxaadka lannahu waa daliil sharcigo marka laa maxaa leeya mucaaradata bayna alkiyaasi wanas qiyaas iyo nas ma mucaaradahayaan qiyaaska asagaana waa la tuuraya oo yuqbalu waa la aqbaraya khabarulaxaad kii weeye waana lagu camal wain khaalafa haba khilaafo oo ha hardiyo ku dhaco wey alqiyaas qiyaas haba hardiyo ha ku dhaco wey wadamu waana lho wayuqadam w shidaanta de la soco wayuqadamu waa la hormarinaya wey khabarulaxaadka waa la hormarinaya wayuqadamu khabarulaxaad waa la hormarinaya weye calayhi cala alqiyaas waa laga hormarinaya qiyaaskii hadday ishardiyaan iyo maxaa la yihaahdaa iyo khabarulaxaadkii khabarulaxaadka ayaa la hormarinaya w qiyaaskana dib baa loo dhigahaya w waa laga tegahaya warkiisa laga tegahaya lannahu maxaa dhacay khabarulaxaadku waa nas sharciya wey nabi maxamed ala sl sl ku hadlay wey qiyaaskuna waa ijtihaad iyo wadaad wuxuu fiiriyey istibaad iyo cilal iyo wadaad wuxuu isku xirxiray ayuu wax ku saaray wey marka laba shay shuqul isku leh ma aha wey kala duwan wey qaala asxaabu maalik waxay dheheen raximah llahu tacaala waxay dheheen maalikiyadu waxay dhaheen idaa khaalafa hadduu khilaafo khabarulaxaadku alqiyaasa qiyaaska hadduu khilaafo lam yuqbal lama aqbalhayo qiyaasu cilal iyo xikmooyin iyo hawlo baa la fiirinayaaba waxbaa laysku xirxirayaa maqaasidu shariica iyo xikma xikamu shariica iyo tacliil waxbaa laysku xirxiray hawlkaasaa lagu soo saaray hawl axaadkan maaa le kasaa hawl axaadka wax kastaa dhici kara israagu qaldama baa dhici karta inuu habeeni ismoodsiiyey waxay dhan waa tuuraynaa dib baan udhigaynaa daahir dib baan udhigayna ninkii loola jeeda muxuu abdiraxmaan ibn abidiib abu xaarif sheikh ulislaam ibn shayk yaa waxaa le maalik wuxuu yidhi la yiraa lagu camal fali maayo xadiiskii almutabaayacana bilkhiyaar lagu camal fali maayo kaafir bilahi alcadiim iyo maalik yustataabu wa ilaa duribad cunuquhu ragga qaar baa ushaa la yaaba kitaabkas ay qoranta masaladaas wuxuu yihi maalig hadduu yihi xadiiskaa saxiixa laa yucmalu bihi liannahu khaalafa camala ahli lmadiina uu yihi wuxuu yihi waa kaafir bilahi alcadiim bi yustataab maxkamadda inta la keena la tub ilaa rabbika hadduu toobad keeno falamru waadix falaa nuqnuqa fiihi uu toobad keeno waa saxan leenahay hadduu madaxa taago wixii qoortaa laga ridaaya ah, <laughs> imaam amed miy axmed baa waxaa la labadaa nin oo saas is yidhi ka waran wuxuu yidhi labada waa laba imaam mujtahidiina weeye waxaa weeye kana la gaalaysiin mahayo midkaana maxaa la yihaahdaa cabdiraxmaan bin abidin waa lo oray abxaari sheekh islam waxba la oran maayo marka waxaa weeye hawl labada ijtihaad kuso kana waa ijtihaaday kana waa ijtihaaday waa laisku ijtihaaday wixii horaa uga soconaynaa laakiin annaga muslimiinta mararka qaarkood markii la fiiriyo wuxuu yihi waxaa noo fiican buu yihi cabdiraxmaan bn abidibi oo maxaa dhacay lannahu kaana jariian cala alxukaam watawaaqidu shayaaطiin lumaraw raggaasuu ku dhiiranaa wey foodu geli jira culi jira joojiya marka maalig mowطiciisiiyo hawlihiisa ha iska akhristo imaam ha ahaado naqbal laakiin he mararka qaarkood kanaa noo fiican wey ragga maxaa laya tooreyda wata iyo kumaandooska wata dhahayo kumaandooskaaga waxaagama naqaano ahlubaatil baa tahay dhinac uga leexo lagana yeeli maayo ninkaasaa noo fiican bay anagu maalin xoogaa indhuu ka laabaya hadaa wxu xasan ilayna marka la soco marka hawshaa waa saas wey wa qaala marka asxaabu maalik waxay dhaheen in khaalafa hadduu khilaafo maxaa khabarulaxaad hadduu khilaafo alqiyaasa qiyaas hadduu khilaafo khabarulaxaadka hadduu khilaafo lam yuqbal lama aqbalahayay dheheen lama aqbalahayo ayb imaamu maalik wuxuu ku leeyahay cali axmed iyo keyrka waxay ku leeyihiin waxaanu cabdiraxmaan ibn abidiba aan u leenahay asagaa noo fiican lianno siyaasa sharciya iyo ummadda diinteeda in la ilaaliyo oo la dhowro waxaa noogu fiican ninka kafantiisa soo qaata oo dawaaqiidii madaxweyneyaashka boqorrada iyo wasiirada inta hor istaaga yidhaahda diidnay walaanaan ogolayn na marsiin maysa xabaddu hana marto ninkaasaa danta ku jirtaa wey laakiin ninka iskasoo xunaamadiisa madaxa iska saarto oo isha iska laabo yidhaahdaa walaa tulqu biaydikum ila tahluuka ninkaa asaga dan nooguma jirto waxaa la ilaalinayo muhimadda ku jirwa inaad fahanto waxaa la ilaalin la dhowraya waxaa weeye ashariica way waa la dhowrahay naftaada iyo naftayda iyo taas iyo hebel wax macnaa male waana saa u fahanno nafteennu wax macnaa male waxaa la ilaalinaya la dhowraya maxaa weeye shareecada wey waa la ilaalinaya shayga muqadaska la ilaalinaya nebiga alay sl in la ilaaliyo shareecada in la ilaaliyo ilahay xaqiisa in la ilaaliyo shareecada in la dhowrayo shayga muhiimkaa laakiin nafteenu wax macnaa male waaba iska dhimanayna malaariyaa gudul waaba iska maaa la waaba waa la socod soo ma ah ninkii la yidhaahdo maaa la alimaam cabdullaahi ibn maxamed ibn cabdilwahaab ayaa waxaa la dilay wiilkiisii sulaymaan oo imaamka ahaa ninka iska laha didilaail baa la dila xabadaha wuu maqlaya markii la dilay talooyin baa la yihi qutila maxaa la ibnuka wuxuuna ninkaas u dhintay kitaabka uu qoray oo ninka haray kitaabu tawxiid ninka haray wey awalu sharci kitaabu tawxiid oo la sharxo weeye marka taysiir alcasiiz alxamiid haddana midkii meelahan maalmo dhoweyd lahaa amiir اlmuminiin weeye ninka la yiraahdo xaftar ninkii lahaa waa amiir اlmuminiin maalhood oo maxaa la yiraahdaa uu yiri baa tacliiq saaray iyo taxqiiq saaray marka kitaabka laga gooyo wixiisa shaydaanka wuxuu leeyahay ninka la yidhaha xaftar waa amiiru lmuminiin salafiyun tajibu taacatuhu intuu sacuudiga ka safray oo maxaa la yidhaahdaa tegey e, e, banqaazi ayuu muxaadara ka jeeday kitaabkii noocaasa ah, culummadu ay dhaheen sharxa wadaadkaas uu saaray imaamka shahiidka waxay dhaheen yumaathilu he ta'aaliif e, ninka jari ibnu jariir tabari mufasirka ad aragtana qur-aanka fasiray shuruuxdiisa iyo taaaliiftiisa milahu way bayn culamada islaam ninka isagoo yaroo dhallinyaraa la dila almihii markii la dilaa l waa la dila wuxuuna eersaday kitaabka uu qoray hadda la soco loo dila markaasuu wuxuu yidhi lowlaa lam taqtuluuhu lamaata buui alwaalid u muxuu idin taqaanaa lowlaa lam taqtuluuhu low lam taqtuluuhu haddiina idinku dili lahayn buy lamaata buui darsigiisa dacwadiisa hore u tago haadaa sheekh fahamka culamada ay wataan kaa washa qur-aanku ay wataan iyo diinta islaamka lagu difaacaya hada uu wiilkiisuna kitaabkaasu eersaday dalaail ah, dalaail koob iyo toban aayadood oo min kitaab illaahi iyo hal xadiis buu ku keenay labiyo labaatan daliil muwaalaad ayuu ku keenay xadii kitaabkaasa marka loo diliyo ah, laakiin kutubba anaga nooga tegay asalaam almuhim in khaalafa alqiyaas weeye lam yuqbal lama aqbalahayay dheheen warkaa laga yeeli mahayo warkaa asaga laga yeeli mahayo saasay hadduu qiyaaskay isku dhacaan bay dheheen khabar qawl axaadka waa laga tegahayaa bay dheheen wa qaal marka abdiraxman abdibin marka haduu heli laha muxuu ku samayn laha ad malaynaysa agga kala dhici laha qaal aصxaab abu xaniifa waxay dhaheen raimahlah radialahu canhu raimahlah in la yihahdo radialahu canhu dee saxaabada taladiga waxaa weeye wuxuu inta badan mashhuur kuyo khaas ku yahay saxaabada wey lakin wadaad kale qac waa laga siin karaa mararka qaarkood wadaad kale iyo sheekh waa laga siin karaa in la laazimo maya in la laazimo maya hawshan saxaabada lagu celiliye lama ogolo saxabada hawsha khaasus lakin wadaad mar haddaad tahay radiyallahu anhu hadaad tiraha naqba laakiin inaad joogtayso mayo min tariiqa ahlilbidaco waxay dhaheen idaa khaalafa hadduu khilaafo mana malaynay hadda inuu hawshan leeyahay dee shiraaziye siduu marka hore u lahaa asxaabu abu xaniifa usoo lahaa raximah allahu tacaala usoo lahaa oo maxaa la yirahda usoo maalig u yiri raximah allah u yiri tanna waa untii bay la mid tahay laakiin radiyallahu canhu maxaa la yirahdaa ii sheeg waa un nusaakda u warag la yimaadeen waxay dhaheen nimanka iyaga idaa khaalafa hadduu khilaafo khabarulaxaadka alqiyaasa qiyaaska hadduu khilaafo idaa khaalafa alkhabarulaxaad wey alqiyaasa qiyaas alusuul leh idaa khaalafa qiyaas alusuul kutubta saasaa ku qoran qaarkood waa wada socnaa bay leetahay idaa khaalafa qiyaas alusuul qiyaas alusuul oo isu idaafaysan meeshan hadda laakiin anaga waxaa noogu qoran idaa khaalafa alqiyaasa walusuula soo bayna qowseyn kuma jirto hawshaas marka waxaa keenay ninka la yihaahdo fahdani fahdani ayaa hawshaa keenay wuxuu yah alwaaw laysat fi jamiici nusakh sooma jeedi zidnaaha waan kordhiyey wahiya laazimatun waana laazim buya in meesha lagu kordhiyo kama huwa daahirun sida muuqato daahirkaa iyo sida muuqata maxaa la yihaahdaa ma aha in laga tago wawda in laga taga huwa saxiixo saasaa jamiic nusakh sida ku qoran saasaa saxiixo ah, oo la yihahda idaa khaalafa alqiyaasa usuul usuusha qiyaaskeeda hadduu khilaafo usuusha usuushana maxaa laga hadlay maxay tahay alusuul alkitaab wasunna e alijmaac hadduu khilaafo qiyaaska ay keenayso kitaabka ilaahay uu keenayo sunnadu ay keenayso ijmaacu uu keenayo he waxaa weeye waa la tuurayaaba war waxaadka waa laga leexanaya warkaasay dheheen arki doonaa isagoo xoogaa kale maal shiraazi laftiisu isku baraanbaray marka labada idaa khaalafa alqiyaasa alusuul iyo haddii la yahay idaa khaalafa alqiyaasa walusuul inuu qiyaasti khilaafo waa xukun inuu usuushi khilaafana waa xukm usuusha hadduu khabarku axaadku khilaafo hadde usuusha aad ka hadlaysa maxay tahy usuushu ka mid yahy khabarulaxaadku khabarulaxaad min alusulu aayaadka qur-aanka iyo xadiista iyo buu ka mid yahay wey oo de waa sunna wey marka waxay u baahanta marka in la jamciyo naasikhi mansuuq in la fiiriyo ayay u baahanaysa hadduu nusuustaa khilaafo nusuus kala khilaafo haddee baabkii la mari jiray baabu tacaarud maxaa la adila ubaad marinoo halkaasa ku jamcinaysaa qiyaas hadduu khilaafo soo maa da qiyaas hadduu khilaafo maalikeba laga yeeli mahayo isagan ayinkan laga yeeli mahayo waad fahamtay maylota haddaad tirahda qiyaas buu khilaafay ayagiiyo maalikiyada isku xukun isku xukun baa lagu ridi doona wuuna radin doona shiiraas haddaad tirahda kitaabka qur-aanka iyo sunnada ijmaac buu khilaafay marka waxaa noqonaysaa adilo iskhilaaftay baabkii tacarud adila baad waqil baaris halkaas ad fiirinaysaa maxaa xoog badan xagee ah maxaa saxiix kee wareey kee wareey naasik iyo mansuuq hawlaan soo maray halkaas helaysaa tacarudna waa imaan doona insha allah waa laga hadli doona wuxuu yihi qolaas waxay dhaheen marka lam yuqbal lama aqbala hayay dheheen khabar waaxid waxay dhaheen laa yucmalu bih walaa yuqbalu hadduu khilaafahe waxaa weeye qiyaaska hadduu khilaafo usuushu ay keenaysa alkitaab wasunna walijmac haddii waxay keenayaan waxaa weye lama aqbalahayo haddii aad kala qaado oo tiraado qiyaaska hadduu khilaafo lama aqbalahayo usuusha hadduu khilaafo lama aqbalahayana asna waa dhihi kartaa shiraasa wuu radin doonaa wax o dhan ma daahi doono wadakaruu way sheegeen weeye daalika waxay sheegeen wadakaruu daalika waxay ku sheegeen weeye adilla uga dhigay fii khabar fii khabari tafliis qofkii muflis ka noqday qof baa ganacsada ah dad buu hanti ka qaadaya xooluu ka qaadayay kabacdi maxaa dhacay waxaa dhacay qofku waa khaariqo waa kacay waa lagu soo yaaco waaa l warninka bakhaarkiisa dukaankiisa hadiis waa la xiray waa lagu soo urxaygiisii waa xaygiisiibu khabar tafliis kaas wey marka hoos maxaa la yidhaahdaa ii sheeg waa saga ku qoran ma rawaahu shaykhaan can abi hurayra radi allahu canhu qaala qala rasul lahi sal alay slam man adraka maalahu bicaynihi maalkiisa laftigiisuba waa lele cinda rajulin aw insaanin qad aflasa fa huwa axaqu bihi min hayrihu khabarku waa kaas wey khabarku waa kaas wey oo macnaheedu maxay tahay nin kacay oo dayn loo qabsado suu hababka beni wax uga soo qaadaya tafaah lagu dhegan yahay yaa lagu soo wada yaaca adugu waad u timid waxaad heshay baabuur uu kaa soo qaaday oo maxaa la yidha halkan taagan baad heshay baabuurku kaa soo dayday laftiisu inay waad aragtaa waxaa weeye dadkii meesha soo dhoobtay oo yidhi ninkaanaan hantidan ku wada leenahay ee iyo adiga ma laynisima hayaa maya laynisima mahayo dhihi maayaan warqaa baabuurkan taraaga ah buu hayste ha naloo gado la dhihi maayo maxaa dhahay taragan iga soo deyntay bawrkan iga soo deyntay rasiidkiisna waa kan anaa kaxaysanayo wixii kale idinkaad u qabsanaysa idinka inii taallaw kaas marka waxay dhaheen axnaaftu waa mukhaalif lilqiyaas oo waxay ahayd inuu maxaa la yareeya usuusha waxay ahayd ninkaanu inuu dadka ka mid wada noqdo baabuurka ninkaana iskale isagaa haysto ka soo deyntay dadko dhan waxay lehen baaburka ha naloo gado maxaa le kabacdin ha naloo biyo biyeeyo marka warkaas maa halkaas abar tafliis waa kaas wey iyo wlqurcati iyo maa l qori tuurashadii wey qori tuurashada akhbaar badan baa kusoo aruurtee waxaa weeye eh, hadda midka annaga meesha noogu qoran huwa maa akhrajahu abu daauud wagayruhu min axaadiis cimraan saxiixankana waa kuso aroortee an akhaarkeed manaa riwaayaad kale ana rajulan actaqa sitata eh, maal acbud buu xoreeyey cinda mowtihi markuu dhibanayay lix addoon uu lahaa yuu yihi hor aliyahameyn akhra xale weji ilahay baad xor u tihiin ilahay baan ugu dhowaanayaa waxayna ahayd asalku waxay ahayd inuu laba xoreeyo afarna uu reebo oo laga dhaxlo ila sudus buu leeyahy soo maaha inuu laba xoreeyo ilahay daraaddi xore alle ugu dhawada hormarsado afarna laga dhaxlay ahayd laakin waxa wa israaciye ogaa intaraara wadaadkii wey saxaabigii xoogaaba maxaa la yidhaha hawshii khayr jacayl ayaa maxaa la yidhahdaa hawsh maxaa la yidhahdaa yuu sameeyey ku degdegay wey radia allahu canhu khayru min saxabada waxa u samaynayaan lakin nebigu kama yeeli lam yakun lahu maalu maaa l maaln uma sugnaanin way ayaga maal ahayna ma usan lahayn ninka asaga fabaalaga dalika nebiy sal la sl faqaala lahu qowla shadiidan buu ku yihi meesha laguma taqaanaa faqaala lahu saxaabiga khayr buu doonahayaa hadda la soco laakiin maxaa lagu yidhi qowlan shadiidan baa lagu yidhi maxaa qowl shadiidan loogu dhahaya lannahu muxuu sameeyey mukhaalafahe mukhaalafu sameeye masaa'il buu khilaafay inuu ogaabaana meesha ka muuqato Ah, inbaa macnaha laga fahmi karaa lannu hadduusan ogeyn oo la socon waxyiguna degahayay xal qowlan shadiid lama yihaahdeen he xalna masladu sidaan weeye hawlka halkaan marya marka qowl shadiid baa lagu yiri uma dacaahum nabigu waa u yeer ragga fajazahum alaaثa ajزaa buu ugoyey faaqraca baynahum faactiqa inayn waaraqa arbac soo ma jid saas wey hawshu wey hawshaa marka waxay dhaheen axnaaf waxay dhaheen xadiista noocan waxay dhahn waa mukhaalafa lilqiyaas walqawaacid oo maxay tahay waxay ahayd in la yihaahdo loo qaybiyo oo mid walba la yihaahdo hee tusaale ahaan jus baad waxaad ka tahay xor ka tahay inta kalena maaa la adoon baad ka tahay kurtigood in laga dhigo maxay ahayd bay dhaheen mubacad xaqi kurtigood waa u siman yahay in loo qori turo la afarna ad ilaa markii waxa waxay dhaheen xorayntii kurtigood waa ku wada dhacday xorayntii kurtigood maxalka waa wada gaaray maadaama maxalka wada gaaray waxay ahayd oo laga noqday in la yihaahdo mid walba loo qori tuuro la yihahdo intaasaad xor ka tahay inta kalena adoon baad ka tahay orda soo shaqeeya la yihahdo laakiin in la yihaahdo waa laydin qortuuraya afarna adoon baraxda waa laga dhigaya labana waa la xoraynaya mukhaalafaqiyaas wy waa khabar axad ma jeelin warkaa faadabina mesha wa ka tuureen warka maa war laga yeelay ma maa kadalika maaa walmusaraat wey neefkii la soo gaaxiyey ama hal ha ahaade ama ri haade ama sac ha aadee neefkii la soo gaaxiyey asagana khabarkiisu de waad garanaysa waxaa ku sugnayd hadduu raalli ku noqdona dee wuu haysan hadduu raalli ku noqon waayana wuu celinhayaa neefkii iyo saacan min tamri soo ma ahayn waxay dhaheen saaca min tamri xagee ka yimi shaygu waxay dhaheen hadduu mili yahay waxay ahayd caanaha in caano lagu celiyo caanaha hee hasha soo caana lagama maalin ama rida ama saca soo caana lagama maalin caanihii oo kale in lagaa celiyay ahaydin oo ayaga inta liitaro ahayn oo kale lagaa celiyo haddii la qaymaynahayana in la yidhahdo war intaasoo liitar baan hashan ka maala ama saxan ama ridaane lacag meeqay suuqa ka joogtaa intaa lacagteeda baaga cadistood oo maxaa la yidhahdaa ifsi aad ku tuurto xagee timirra ka soo gashayna waa mukhaalafta lilqawaacid wal usuul bayna hawsha ma yeelayo warka waa garata milata warkaasay nimankaa la yimaadeen haddaad rabtaan axnaafta cayrsigooda iyo dharbaxaadka ku dhacay iyo fadalada iyo jecjecida qarada haddaad rabtaan inaad ogaataan maxaad akridaan iclaam muwaqiciin aclaam iyo iclaam inaya kitaabka labada magacba inay jiraan waa idiin soo horaan kugu soo sheegay marka halkaa ka aqriya axnaaf waxa ku dhacay nabarada ku dhacay iyo inta la cayrsaday kitaabka ka muaalacay halka ugu noqdo wuxuu ku yidhi sheekhu maxaa lee wadaliilu daliilkii xujadii gartu waxa weeye calaa asxaabi maalik maalik aan radinayno aan kala qaadaynaa nimanka ciidanka ninba meel baan ku dilaynaawo isku kala axaab qaadi mayno marka horaan kuu soo sheegay wadaliilu calaa asxaabi maalik waxaa weeye toban xadiis haddaad daliilsato intaad muxaadaradiisa wadaad bala iska dhigto toban xali haddaad daliilsato tobankaba waa in la dul istaago la soco weligaa tobankaba waa in la dul istaago limaada haddaa inta xadiisa qaar ka goosdo qaar aad ka tagto waxaa weye waa dulmiya gardarro ninkii wadaadka aad radin lahayd xadiisiya xujooyinkii qaar baad ka tagtay waxaan laga yaabaa kuwa aad ka tagtay xujadu inay ku sugan tahayo marka xaq uma lihi intaad tobanka xadiis shan ka soo qaatay inaad tiraahdo shantaanaa radinaya shanta kan waa ka aamusaaya baail weeyaan weli warkaa lagaa yeeli maayo wadaadka adilisa wada keen mid walba wuxuu mudan yahana sii wey kii saxiixa kii daciifa dalaalada mid walba waa inaad keento warka ma fahanteen ha qaldayn marka intaad tiraa shan baan soo goosanaya wadaadku kaa yeeli maayo shantaan iyo xujad kusugantay gartu laaba laga yaabaaba toban kaba marka waa inaad dul istaago aad dhiraan dhiriso mid walba wax ku jiro oo la dhibciyo ibshiraaj marka saas wax u radinaya hada ariiqat fuqaha shee baab wa loo radina saas wadaliilu calaa ashaabi maalik maxaa la yihaha la radinaya waxaa weeye ana alkhabara laakiin haddaad maxaa le wadaadka adiladiis uu deliilsanayay ama xujada dadka kugu haya intaad hal xadiis ka soo goosato inta kalena aad tiraahda he he he aad garanaysaa ad hawsha ayadaada waad la fahanteen mawqac ma waqaco haddaad wax googoosato e gogoynaya la socosha haddaad wax googoosato wax soo googoosato adigana waa lagu gogoynaya marka waa inaad u sabirto inaad u sabirto o adkaysato gogoynta inaad u sabirto ayb whada w daliil calى aصxaabi maalik wa ana abra khabarku wa yadul wuxuu kutusahaya khabarka nebi maxamed ka yimid oo axaadka yadul wuxuu kutusahaya calىa qasdi ujeedadii danta saaxib sharci sharciga kii la yimid oo nebi maxamed alayh الsalaaةu wasalaam bisariixi cadayntiisa kugu tusahaya bisariix lafdi cad baa lagu yiri xale almusaraat iyo tafliis iyo qurca lafdi sariixay ku timid lafti waa cady waa la bardhabay wey la soco bardher daliil waxa weeye ana alkhabara yadulu wuxuu kugu tusahayaa calaa qasdi ujeeddada danta iyo macnaha wuxuu kugu tusahayaa saaxib sharci saaxib sharci saaxib sharica kutub bay ku qoran tahay midka shareecada la yimid oo nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ah bisariixi bisariixi lafdii bay kugu tusaysaa lafdigu sidiisaa loogu dhawaaqayo haye walqiyaasu qiyaaskuna yadul wuxuu kugu tusahayaa calaa qasdihi calaa qasdihi saaxib shariixa nebi maxamed calayh salat wuxuu kugu tusahayaa bilistidlaal istidlaal iyo inaad cilal iyo macaani iyo xikam iyo hawlo inaad soo saarto oo asali farac iswaafajiso oo laisku adaadiso istidlaal buu kugu tusahayaa inaad tirado kan asalka saana macnahana ku jira faracana saana laga helay maxaa leeya xukun ka dhexeeya waa kan weeye hawlahaas arkaanta aad taqana inaad isku aadaadiso ee oo ijtihaad lagu soo saaray ayaa lagu sugayaa walqiyaasu yadullu calaa qasdi calaa qasdi saaxibi shariica wuxuu kugu tusaya bilistidlaal wal istinbaat istidlaal waxaad dhihi kartaa ku bedeli kartaa bilistinbaat in wax la soo bixid cilal iyo xikmo iyo qiyaas inaad la soo baxdo iyo maqaasid inaad la soo baxdo ayuu kugu tusayaa marka isla bil isla bil isla baad dhihi kartaa wuxuu ku yiri marka hadda marka waa tartansiin weeye waxaa hadda la tartansiinaya asariix wal istinbaad ma hadda la tartansiinaya hadda la soco hadday isqabtaan daliil mantuuqa iyo mid mafhuuma keebaa loo hormarin weeye hadda taasaa laba in laga hadlo dariiq kalaa loo gudbo wuxuu ku yiri marka wasariixu lafdiga sariixa oo cad oo macnihii ku cad aqwa isagaa xoog badan istinbaad iyo istikhraaj iyo isla wax lagu soo saaray iyo lafdi sariixa ee keebaa xoog badan asariixu aqwa fayajib waxaa waajibaysa buu ku yidhi an yakuuna inuu ahaado sariixu an yakuuna sariixu weye maxaa leeyahay bitaqdiimi horumarin awlaa mid awle koo oo ku habboon oo maxaa leeyahay ku xaqlew xaqo saa ku xaqlew war hadday isqabtaan istinbaar iyo istidlaal iyo istikhraaj wax lala soo baxay iyo lafdi sariixa hadday isqabtaan keebaa xoog badan wey lafdu sariix اlaqwى maxale waa yuqadam wey fiiraas hawsha waa dilay meel fiican ayuu dhigay jaza اllahu khayr wuxuu kuri ama asxaaba abi xaniifa asxaaba abi xaniifa hadda laga taqalusahaya <laughs> loo galay ama asxaab abi xaniifa sooma raximah اllah allah u naxariiste hadda radi allahu canhum kuma jirta sooma jeedin fainahum ayagu fainahum ayagu in araaduu hadday dooneen bilusuuli usuusha hadday la dooneen alqiyaasa qiyaas inay la doonto in looga qiyaas qaado fainahum ayagu in araaduu hadday la dooneen bilusuula usuusha hadday la dooneen alqiyaasa qiyaas hadday la dooneen qiyaas waanaad kor dhigtay hadda nooma xarkaysan laakin asal qiyaas hadday la dooneen looga qiyaas qaadanayo calaa maa sabata wixii ku sugnaaday bilusuuli usuusha wixii ku sugnaaday oo looga joogo alkitaab wasunna looga jeedo kuwaa looga jeedo haddii xawi looga qiyaas hadday uga jeedaan fahuwa aladii qaalahu kii ay dhaheen weeye asxaabu maalik asxaabu maalik warkii yirahdeen laftiisii wey axaabulmaali warkay yihahdo asxaabulmaali maxay dhaheen usuusha waxaan uga qiyaas qaadanay iyo hadday khabar axaad ishardeeyaan khabar axaadka waa la tuuray qiyaaskan qaadanayna soomay dhihin aqowlka laftiisiiu fahuwa aladii qaalahu asxaabu lmaalik waqad dalalna waana adilaan saarnoo daliil baan saarnay wey calaa fasaadi ka inuu faasid yahay daliil baan saarnay so hadda lagama soo taqalusin daliil baan ku fariisanay buyi wain araaduu hadday ula jeedaan markaan waa hadday u jeedaan qiyaas iyo khabar axaad baa iskhilaafay asxaabu maali wii lagu radiyey oo adilaha baad iyagana ku radinaysaa ila waa iyaas iyaas sooma xag turu wain araadu hadday doonaan nafsa اusuul usuusha laftigeeda casalada hadday raadinayaan allatii usuushaas hiya ahaatay alkitaabu wاsunatu walijmac hadday ula jeedo hadday ula jeedaan saa ula jeedaan falaysa macahum ma ahaanin jirkooda fi lmasaa'ili masaa'ishii iyo maxaad xukumadii wey allatii taasoo raddu ay ku celiyeen fiiha dhexdeeda ay ku celiyeen khabar waaxid ay ku celiyeen kitaabun walaa sunnatun walaa ijmac midna ma haystaan wuxuu yidhi khabarul axaad masaa'isha ay ku radinayaan oo ku tuurayaan oo ku caaridahayaan kitaabna ma haystaan sunnana ma haystaan ijmacna ma haystaan laakiin maxay haystaan hee fadwo iyo ijtihaad bay haystaan hawlo fadwa iyo ijtihaad iyo mursal hee iyo xadiis mucdala iyo qiila iyo qaala bay haystaan wax adilaayo hayaan ma jiraan marka ma hadal sheegabaranay baad ku radinaysaan weeye istimbaad iyo fadwo abu xaniifa miyaad ku radinaya abu xaniifa saan ku camal falay xadiidkan kumuu camal falay camalka abi xaniifa waa iskhilaafsan yahay xadiidkan ma xadiidka saas ku radinaysaan warka war lanka yeelaya maaho falaysa macaha macahum la jirkooda maaha nebigu fi lmasaa'il masaa'ishiibuu ku yeehi allatii masaa'ishaasu raddu ay ku radiyeen oo ku diideen fiiha dhexdeeda wey khabar alwaax masaa'ishay radiyeen maxaa ka mid a tusaale ahaan musaraadka ay radiyeen hashi la soo gaaxiye ama ridi ama sici la soo gaaxiyey xadiikaa radintay radiyaan weeye adilo ay ku radiyaan oo kitaab iyo sunno iyo ijmac ma hayaan wey tusaale ahaan mise macaani iyo qiyaas iyo saanay keeni lahayd waa shayga hadduu yahay macno maxaa la yihah milu yahana waa in miligiisii la bixiyo mutaqawim hadduu yahana waa in qaybihiisii la bixiyo warkan baad la taagantihin wey laakiin aayad iyo xadiis iyo ijmac midna ma haysaa ayib fiiha maxaa fi masaa'il weeye khabar waaxid ay ku radiyeen ma hayaan wey kitaab walaa sunna walaa ijmaac ma hayaan fasaqaa waa dhacay wey dhulku iyo ciiddu ku dhacay weye maa qaaluuhu waxay yidhahdeen ciidda ku dhacay wey dhulka ka soo qaadow dhulku yaallaaye waxay yidhaahdeen la tuur way ciidda lagu tuuray nimanka ayaga waa laga takhalusay marka axnaaf warkooda wuu cayrsaday shiraas meel fiican buu laakiin faahfaahinta haddaad u baahato maxaa le meeshaan idiin sheegay oo masaa'ishan laftigeeda qurcada iyo tafliiska iyo howlaha loogada iyo masaa'il badan oo kale ciidda ka badan halkaasaad ka raadinaysaan insha allahu tacaala baabul marka shiraasi ba hawshaa ku garle marka xadiisulaaxaad in lagu camalfalahayo masaladii shala aan soo marnay oo ah rujuucu saxaaba ilaa khabarin waaxid waa ijmaac camaliya oo saxaaba ahaa ijmac camaliya oo saxaaba ka sugan weeye ah khabarun waaxid in lagu camalfalayo loona noqonayo fii jamiici almasaa'il wey ijmacaasaa kugu filan marka ijmaacu saxaaba wuxuu ahaa alrujuuc e watamasuk maxaa le fi alaxkaam kulaha khabaraad in lagu kala baxo axkaamtao dhan ijmaaca saxaabada camaliga ayaa kugu filan warkaan kaloo nimankan ay wadaanoo hadduu qiyaas khilaafo iyo hadduu maxaa la yihahdaa warka isaga iska daa warka isaga iska tuuri wax macna maro tayib baabu alqowlu fi lmaraasiil wuxuu baab u yahay in laga hadlo oo laga warramo fi lmaraasiil xadiista eh, mursalka in laga warramo ayuu baab u yahay wey mursalka marka dee shalo waatuu soo sheegay shiraasiyo raximah llahu tacaala uu yiri baab baa loo gunti doonaa shan miyan sadra ayib marka tiba halkan looga hadlayo wuxuuna ku yiri walmursalu mursal noocanaa siinka lo wey waa khabarkii la irsaaliyey mursal haddii la yidhahdana he waa kii warka diro ismu faacil wey isaga weliga kaa qaldan walmursalu marka khabarka mursalka oo la diray ma khabar weeye inqataca uu go'ay isnaaduhu isnaadkiisu go'ay wey hadda kumuusan qaydin midka uu isnaadkiisa laga gooyey saxaabiga kumuusan dhihin marka mursal cinda almuxadisiin markii la joogo waa maa qaalahu taabiciyu qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam cinda muxadisiin markaad joogto mursal maxaa la yihahdaa taabici wuxuu ku yihaahdo weeye qaala rasuulu lahi sal اlahu alayh wasalam meesha marka yaa ka go-an waxaa ixtimaali karta inuu ka go-an yahay maxaa la yihahdaa taabici iyo saxaabi inay ka go-an waa dhici karta laba inay ka go-antah waa dhici karta oo maxay tahay taabici kale iyo saxaabi khabar ka qaata inuu ka go-an yahy waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta hee saxaabi keliya inuu ka go-an yahay taasaana u badan inta badan wadaadada dhinac kala badiyaa waa jiraan waa aan dhihin ah, laakiin almuhim waxaa weye mar hadduu yihi qaala rasuul lahi sal sl uu taabici yihi meesha saxaabi inuu ka goon ka soo qaado ah, marka waa kaasay muxadiiintu u yaqaanaan mursal ama usuuliyiin wاlfuqahaa waxaa weeye waa siduu kuu sheeg man isnaaduhu mucdal iyo mursal iyo mucalaq iyo maxaa la yihah waxaasoo dhan he meeshay ku jiraan dhammaan meeshay ku jiraan badan yahay uu ku wuxuu ku yihi wahuwa waxaa weye mursalku an yarwiya waa inuu wariyo raawigu an yarwiya raawi raawigu waa inuu wariyo caman qof inuu ka wariyo lam yasmac uusan ka maqal minhu xaggiisa usan waxba ka maqlo inuu wax ka wariyo cid uusan waxba ka maqal inuu wax ka wariyo wey ah, marka hadda hadda wuu kuusii fasiray wey maxaanaha inuu yidhaahdo adugu inaad tirahdo qaala rasuulullah iyo qaala maxaa la yidhaahdaa maalik baa yidhi aad tiraahdo taasaa soo gelaysa wey cid aan waxba ka maqal inaad wax ka wariso taasaa mursal la yidhah marka waa gudaballaaraysa uma jeeda hadda ada gudabalaare waasixu cid kaste manaha khabarka meeshuu rabaa ka go'naado intaa laba saddex afraa ka go'naata annaga hawl noo taalma saas rabaa inay fuqahadii usuulinta ku yahan lakin muxadisiinta hawshoodu waa dayiq waa ciriir wey hawl gooni wey fayatruka uu ka taga weeye fayatruka uu ka taga weye markaa raawigu baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahu ee caman yarwiis cidduu ka warinahayo weeye waaxidan hal qof buu ka tega weeye waaxidan iyo kayrkiisba waa ka tega wey waaxid keliya shardi ma ah waaxid iyo ka badan buu ka tega weeye fi lwasati dhexda weeye oo asaga iyo udhaxaysa ciddu wax ka warinayo asaga iyo ciddu ka warin inta udhaxaysa wuxuu ka tegey hal raawi iyo laba iyo saddex buu ka tegey sidaa daraaddi shaacibuxaashiya waa isaga ku jiri aw akar minhu maxaa min alwaaxid wax ka badan inu ka tegana waa macquulu ila ariiqada lagu soco dariiqat usuuliyin waxaa weeye mursalka hal qof iyo labo iyo saddex iyo wax ka badanba waxaa weeye wasafka inu ka rida intaasaa looga jeedaa ay marka saas ayay ku tacriifiyeen laakiin isilaaxa muxadisiinta waa baab gooniya kutubta musalaxaan laga fiirinaya waan soo aragteen wey oo falaa yaklu maxaa leeya kama marna buu yidhi falaa yaklu ka marnaan maayo daalika oo khabar maxaa leeya mursalkii ah min axad اlamrayn laba arrimood wax midaan ahayn kama marnaanayo khabar mursal waxaa weeye falaa yaklu almursal weeye falaa yaklu daalika oo mursalkaa min axad اlamrayn laba amar mid waxaan ahayn kama marnaanayo wey maxay yihin ima an yakuuna inuu ahaado min maraasiili saxaaba saxaabada maraasiilshooda inuu yahay saxaaba mursal ay leeyihin oo loo yaqaano mursalu saxaabiy oo maxay tahay saxaabi dhallinyaro ah oo maxaa lay nebi maxamed markii waxyiga uu ku bilaabanaya maka uu joogaba aan dhalan ama yaraa ama mid sooba islaamay nebi maxamed maalmuhu dhalanaha ee dhimanahayey alayhi sl nebi maxamed maalmuhu dhimanahayebaa soo islaamay ayaa wuxuu xadiisa wuxuu kuu werinayaa ku maxaa la yidhaha qiso ku saabsan waxyiga ku saabsan iyo nebi maxamed maka wixii lagu gaarsiiyey dhibkii qabsaday iyo hijiradii iyo nebi maxamed jihaadkiisu kaaga warramaya qadcanna waxaad og tahay inuusan hawlaha xaadirin usan markaa muslimba ahaynba ama markaa uusan qaangaar ahayn taa marka waxa waa loo yaqaanaa mursal saxaabi taa macnaheeduna waxaa weeye saxaabada kaleu ka qaatay abubakar iyo cumar iyo cali iyo caaisha iyo he iyo waalidkiis buu ka qaatay taas mursal saxaabi baa loo yaqaana ima an yakuuna min maraasiid saxaaba maraasiid saxaaba maraasiid saxaaba axkaam almaraasiid haddaad rabto walxamdulilah intaana hilmaamin axkaam almaraasiid waxaad ka raadinaysaa ataxsiil maxaa la yidhaahdaa fii axkaam almaraasiid ka raadi xaafid acalaa'i kitaabkaas waxa weeye waxaa loo safray bay dheheen wadaadadu in ay jaynaha loo lugeeyey marka halka ka raadi maxaa la yidhaha taxsiib axkaam almarasiid axsan kitaabu wa afdaluhu kitaabka kitaab yar wey kitaabkan hadda aan haynaba aanba ka weynayn gebigiisaba kitaabkan maxaa la hadda aan hayno luuncaba buqyad aan ka weynay ayib marka wadaadadu waxay u safreen sanado kitaabkaas ka fiirinaysa wuxuu yidhi aw gayriha waxaan u kala qaadanaynaa ima an yakuuna min maraasiil asaxaaba aw min gayriha iyo gayrkeed inaysan ahaan wey manaasir saxaaba in isagana cid kale ay wax irsaalisay iyo saxaaba inay irsaalsan u kala qaadayna fain kaana min manaasiir saxaaba hadduu yahay wajaba waa waajibahayaa waana laazim alcamalu bihi inaad ku camal fasho wax u dhexeeya male lanno saxaabadu waa cuduul wey Ah, maxaa dhacay لأنa الصaxaabata radي الlahu canهum allah raali ka noqde maqطuucun waa kuwo la goynaayo bicadaalatihim cadaaladooda la goynahaya been ma yaqaanaan saxaabiga hadda soo islaamay oo nebi maxamed nuurkiisi burhaantiisii arkay waxaa weeye khabar wuxuu ku werinayaa nebi maxamed alay sl maalintii waxyiga lagu bilaabay yuu ka qaatay saxaabuu ka qaatay waa yar tahay isagu ma xaadirin laakiin saxaaba ka qaatay waana caadil lamana tuhmaayo warku waa iska dhigana wajaba alcamalu bihi wey lianna saxaabata radi allahu canhu maqtuucun wey waa ijmac wey ijmac muslimiin bicadaalatihim wey shiica iyo warkaadi iyo waxaas maa agga u tuur waxaas maxaa la yihahdaa dee shiica intaysan badhalano imaan ayaan anagu ijmaacanay wey marka waxaa weeye sabaqaka bihae xokaasha wey waa lagu kala tegey faslun wuxuu waa in kaana min maraasiili hayrihim ee hayri saxaaba maraasiishooda hadduu yahay soo maaha nadarta waad fiirin wey nadarta muta'amil war faaxis waad fiirinaysaa wey hawshaa ka baaraan deg wey hadegdegi haye fain kaana hadduu yahay malaas macnaha tafaasiil baa ku jira mursal goormaa la aqbalahayaa wadaada dhowr iyo toban bay gaarsiiyeen wadaada markii lasoo aruuriyey shan bay gaarsiiyeen lix meelahaasay gaarsiyen marka shuruud badan ayaa lagu xiraawo tahay marka hawshaana waxaa asal u leh kutubul kutub lehe kutubul maxaa musalax baa iskale halkan laakiin maxaa la rabaa in lagu yihahdo warniyo meesha ha fadhiyiine halkaas aad oo ku ilnaq oo daraasye baa la rabaa in lagu yihahdo wa baraarujuh min baabi tambiihu fain kaana hadduu yahay maraasiili saciid maxaa la yihahdaa ibnu musayib wey musayib iyo musayab ya-da oo la kordhigo oo la shido ya-da waa la shidaa waana in la kordhigo la hoos dhigo labada waa bannaan tahay waxaana loo badan yahay in la hoos dhigo oo la yihahda musayib la yihahdo asagoo haddii la musayab la yidhaahdo wuxuu ohan jiray sayab allahu man sayaba isma waalidi ilaahay saaiba ka dhiga maxaa la ma jacala min baxiratin walaa saa'ibatin weye macnaha tii la diray wey marka kii tasyiibka sameeye waaas waxaa dhihnina aabahay musayib dhaha wey Ah, maxaa la yihahdaa in la fadxiyo muu ogolaan jiri wuu jiri jiray bay yihahda si kasta ahaatee de abihiis iyo awowgiisna maxaa la yihahdaa labaduba waa laba saxaabi wey ah, weliba awowgiis intan damcay nabi maxamed inuu magaca ka bedelo ayuu xoogaa maxaa la ka warwareegay bay yihahda oo in magaca aabaha iyo awowyaalke maaa la igu aabaha iyo hooyada igu malqaleen kama tegi karee maxaa la nabi maxamedo maxaan sameeya inuu saa yiri marka wuxuu oran jiray awowgii hadduu magacii aqbali lahaa in nala ka bedelo waxaa weeye dabeecadxumada iyo qalafsanaanta halkaasay inooga jirtaa ah, halkaas magacii xasn buu ahaa xasn macnaa xasn waa qalafsanaan iyo adkayn wey nebigu inuu bedelo xoogaa markaasu isagana xoogaa waa sii waxay marka hadduu ogolaan laha oo la bedel laha sahli iyo hawlo macale fiican lagu bedeli laha wixii anaguna waa dabci lahayn wey laakiin qaleefka awowga xaggiisuu ka jiraa <laughs> raximah allahu tacaala ayib waxaa la yihaa marka cilmigiisa marka waxaa la yihi ninka fain kaana min asili eh, saciid musayib musayib hadduu yahay Eh, maxaa la yihahdaa lam yucmal bihi saasaa inii qoran hmm? ah, khayrigan ah, kaana hadduu yahay maraasili hadduu yahay kayri saciid musayb kayrki hadda ka tego macnihi dhanka socon waayo lannahu macluumada aan haysto oo ila caruurnimada saciid musayib maarasiisa waa la aqbalaya iyo lam yucmal bih oo shidaas miyaas markaa qabanaysa sheekhu warkaan garana mayda marka hadda maxaa diiday hayr markii meesha aan ka booday macnaheedu waa isbedelay wax dhan waxay noqonaysaa waa see wax ku dhici kartaa ma soconaysa ayb marka aamuskaa la joojiye meelso aamus fain kaana adiga casharada waa in la joojiye fain kaana hadduu yahay marasili hayr saciid musayib hadduu yahay lam yucmal bih lagu camal fali maayo wad haddaa waxay dhaheen maraasiisha waan fiirinaynaa hadduu saciid ibn musayib yahay mursalkiisa yuqbal waa yucmal ayrka hadduu yahana waa la tuuraya wadaadda halkaas shaafici baa ka mid shaafici baa ka mida wadaada saasiirow ayb lannu maxaa yeelay marasiisa saciid ibn musayib wuu ka niqaashi doona wuuna ka hadli doonaaye waxaa weye waa nin culus weeye waa nin culus weeye abu hurayra ayaa sodo giis ah hurera sodonkiisa gabadhiisu qabay wey marka maxaa la yidhaahdaa ii sheeg nin cilmiga iyo dadaalka iyo hawlaha lagu ogyahay buu ahaa waxaa la sameeyey maraasiishiisaa la baaray kabacdina waxaa la ogaaday inay musnado tahay oo xiriirto marka uu iska gaabsan jiray uu isaalin jiray wa qaala maalik wuxuu yihi waa abu xaniifa wa maalik wa abu xaniifa waxay dhaheen radia allahu canhuma waxay dhaheen yucmal raximah llahu tacala in la yihahdaa fiicane yucmalu bihi waa lagu camalfalahayaa weli mursalkii kalmusnadi kala qaadi mayne bimacnaa waxaa weeye wadaadada qaar baa waxay ku leeyihin yuqbalu lmursalu muطlaqan wadaadada waxay ku leeyihin yuraddu muطlaqan wadaadda waxay dhaheen waa tafsiilsanaynaa waa sida hadda shaafici ay marayaan oo mursalka maxaa la yihah saciid musayib lagu leeyahay musayib lagu leeyahay marka yuqbalu muطlaqan wa yuraddu muطlaqan wa yufasal tafsiilkaa fiican tafsiilkaa fiican in la radiyo muطlaqanna waa mutaakhiriintu midkay u badan yihiin oo imaamu muslimna muqadimadiisa muqadamada uu ku dagaalamay oo li bukhaariba xataa ula jeedaa dagaal culus macrak ayaa ka dhacday lagu kala baxay marka hawlahaas waa sidaas wey marka labadaas wadaad waay dheheen qaala maalik wa abu xaniifa waxay dhaheen maxaa la yihaahdaa wahuwa qowlu maalikin wadaanu bihi waa tula saaib maraq sacuud tula hawl marka waa qowlka imaamu maalik iyo abu xaniifa ay qabaan maxaa la yihahdaa in mursalka lagu camal falo wadaanu bihi diin bayna ka dhigteen ah, diin bay ka dhigteen oo xalaal iyo xaaraan iyo farji iyo dhiig iyo bay ku banaysteen w ayb ku banaysteen wadaada somaliya waxaad arkaysaa kule mursalka inaan la aqbalin waa ijmaac wadaadda reer muqdisho ay baa arkaayo waa ijmaac inaan mursal la amrin war maxaa ijmaac horta warta ijmaac horta soo barta nimiyo maxaa ijmaac ijmaac hagee jooga waa kana kitaab ku qoran yahay hagee ijmaac haddaad moogtahay intaad sunanta iyo xoogaa iska buubsato maxaa leedahay tajriidka iska akrisato mukhtasar muslim iska akrisato iyo asxaalka iska akrisato maalinta maana bukhaari in alxamdulillah aad tiraahdo waa ijmaac aad tiraahdo hadeed ma hawlaha loogama hadlayo macaawsha sax maa sax maa sheekhu sax maa sheekhu akitaab laa yuna can kitab waa ini soo sheegay mawaadidoo dhan waxaa weeye waa inaad wax kala socoto maa inaad macalin mutabacir ku noqoto lakin waa inaad wax dhan la socota ayuha alikhwa ood fiiriso ka warayso yucmalu bihi waa lagu camal falay kalmusnad baydan sida xadiiska musnadka oo madcan lahayn oo saxiixa yucmal bihi waa lagu camal falayaabay wadaad halkaasay marayso ma jiri kalmusnad bay ku dhaheen kitaab walbana saasa ku qoran ayib wa qaala ciise ibnu aabaan wuxuu yidhi waan soo marnay ciise ibnu aabaan maxaa la yidhaha ibnu sadaqata waan soo marnay abu muusa waan soo marnaye in kaana wuu min maraasil taabiciin haduu yahay taabiciinta maraasilshooda haduu yahay wa taabic taabiciin hadduu yahay qubila waa la aqbalhayaa quruuntaas mufadalada ah oo saxaabadii la xaadirtay ama saxaabada raggii wax ka qaatay wax kasii qaatay wuxuu yidhi nimanka waa niman ahlu khayra khayr maxaa la qarni maxaa la yihahda uma ladiina uma ladiina yalinuhum bay ku jiraano ahlu khayr weeye beenna maysan aqoon way yarayd waxaa weye ahlu khayr bay aan aqbalaynaa buu yiru halkaasu ka riday wain kaana hadduu yahay min maraasili hayrima soo ma aha taabiciinta taabicatba hadday yahayn kayrkood soo maaha lam yuqbal lama aqbalahayabu ilaa an yakuuna inuu ahaado almursilu midka diray wey almursilu midka diro irsaaliyey imaaman imaam inuu yahay mooyahe maxaa loo hadduu yahay abu xaniife iyo maalik iyo shaafici yahe iyo awsaaci hadduu yahay wuxuu waa aqbalaynaa laakiin inti kale diidnay waad garatee meelata haddii atbaacu taabiciin wixii ka soo haray taabiciin atbaacu taabiciin wixii ka soo haray wuxuu yidhi ma aqbalayno allahuma inuu imaam noqdo mooy lakin de wadaadada hadda aan sheeg maa abu xaniifa maaligi waad ogtihiin wy maaa la yiradaa maaa la taabiciin atbaacu taabiciin atbaacu taabiciin halkaas jumla abu xaniifa laysku hayaa ru'yadiisa baa laysku hayaa marka waa inuu atbaacu taabiciin uu yahay ayaa maxaa la yiraahdaa yaa xoog badan wey yaa xoog badan ayib ka socon marka hadduu mursilku midka irsaalay hadduu imaam yahay waa aqbalaynaa bukhaari iyo muslim hadday irsaaliyaan oo imaam iyo tirmidi o aqbalaynaabuu ku yidhi tusaale ahaan looga jeeda wuxuu hadda shiyaas ugu wada radinaya wixii oo dhan maxaa le uu ka taqalusaya u fiirsaa hadda wuxuugii waa daliil daliilkiiyo xujada iyo garta lagu kala baxaya waxaa weeye nusaqa qaarkood waxaa ku qoran fadaliil waa ku qoran calaa maa qulnaahu anagu waxaan nidhi oo maxay tahay mursalkahe inaan la aqbalayn woy marcugi wain kaana min maraasiili ayri aabahayrihim ayr saxaaba nadarta waad fiirin fain kaana min maraasiili hayri saciid ibn musayib lam yucmar soo kuma dhihi saciid musayab oo maxaa l shaafici qabo oo la fatashay oo abuureera sadag u ahaa oo cilmi badan xambaaray basaan ka soo reebna intii kale he lam yucmal bi wey marka waan tuurnaybi marka halkaasuu rabaa inuu maro kabacdina maalik iyo abu xaniifa iyo ciisa ibnu sadaqa maxamed ibnu aabaan warkay lima dhan wejig ku dhufan doona wuu radin doonaa wuxuu daliil calaa maa qulnaahu waxaa weeye oo ah inaan mursal ayri maaad saciid musayb aan la aqbalin la radinay waxaa wey laguna camalfalay ana alcadaalata qofka cadaaladiisa wey cadaalada qofka in la ogaado sharطun waa shardi lagama maarmaana fi صixati اkhabari khabarka maa l sadiisa wey waxaa lagama maarmaana qofka khabarkiisa la aqbalaayo inuu maaa l waa loo shardiyaa inuu yahay cadli inuu yahay taami dabطi inuu yahay aabit inuu yahay tam inuu aabitkiisu uu sugan yahay oo boqolka boqol yahay ama khafiifu abdi uu yahay waad garanaysaan xadiiskii baa xasan iyo saxiix yuu kala noqonaya laakiin cadaaladu ayuu waa shardi asaasi oo la dhaafin weeye haye waladii mar hadday saa tahay marka waladii midkii taraka uu ka tegey raawigu waladii midkii taraka uu ka tegey raawigu uu ka tegey tasmiyata uu magacaabidiisa uu ka tegey yajuusu waxaa bannaan an yakuuna cadlan cadlina waa dhici karta markaadna tiri tusaale taabicigu uuna yidhi qaala rasuulullaahi uuna yidhi hee cidda uu dhexda ka gooyey waxaa dhici karta in maxaa la yidhaahdaa meeshan taabici kale ku jiro waa dhici karta taabici kale ku jiro kabacda saxaabi ku jiro haddaan dhihi lahayn war saaabi taabicigan qaala rasuulullahi uuna yidhi xadiiskan de wuxuu ka qaatay saxaabigu ka qaatay marka xadiisku waa saxiix kole saxaabada kutugooda waa cuduul haddaan dhihi lahay hee waxaa lagu oranhayaa soo ma dhici karta laba inay meesha ka maqan tahay oo taabici kale iyo saxaabi ay ka maqan soo ma dhici karto hawa dhici kartaa marka laa yuqbal wey marka laakiin saxaabi hadduu na yidhaahdo oo irsaaliyo oo yaraa oo min sakhaari saxaaba ah ama markaas soo islaamay qaala rasuulullahi sal sl haduu na yidhaahdo qadcan wa yaqiinan meesha maxaa ka go'an saxaabi marka baaridu ma baan horaa u soconayna hada huwa alfarqu marka wuxuu waladi midkii taraka uu ka tegay tasmiyatahu yajuusu waxaa bannaan an yakuuna cadami waa dhici kartaa waa sax cidduu meesha ka gooyay inuu caadil yahay oo saxaabiya waa dhici kartaa haye wa yajuusu waxaa bannaan anlaa yakuuna cadlan inuusan caadil ahayn baa dhici karta oo meesha taabici dadka uu ka gooyay baa dhici karta ixtimaal baa marka meesha yoodu wadalaa'il wa shariicana maxaa laa tusbatu he bilixtimaalaad wey axkaamta ixtimaal lagu sugnaayo falaa yajuusu ma bannaana qabuulu khabarihi khabarkiisa in la aqbalo maxaa l midkaa la gooye wey falaa yajuusu ma banaana qabuulu khabarihi khabarkiisa in la aqbalo xataa yuclama inta laga ogaanayo inta laga ogaanayo cidda meesha ku qarsoon oo meesha noogu xabaalay e cidda meesha ku xabaalay ilaa uu soo saaro annagu aqbali mayno miinadiisa ilaa uu soo saaro ah, qarin ma jirta sheekh waa inaad soo saarto meesha wa ku jiro warka isaga ah maxaa la yiraahdaa midka uu ka tegey ilaa la ogaado laa yuqbal weeye falaa yajuus ma banaana qabuul khabarihi wey khabarkiisa in la aqbalo xataa yuclama inta loo ogaanahayo yaa la ogaanahayaa aladii akhfaahu wa asqatahu cidda uu riday ilaa laga ogaanahayo khabarkiisa laa aqbali maayo cidda tasmiyada uu ka tegay ilaa la ogaado waxaa wey la aqbali maayo khabarka wey markaasaan go-aan ka gaaraynaa halkaas ka joogo insha allah barkaan saacinaynaa hada wabilahi towfiiq insha allah wasalam calaa nabiyina maxamed